alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waxaynu ku soo jirnay alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya darsigeenanina waa darsigii lixaad wuxuuna ka bilaabmanaya xadiiska sagaashan iyo koowaad qaala lmusanifu raximah اllahu tacaala xadaana isxaaq ibnu mansuur alkowsaj can cabdillaahi bni numayrin xadaana cubaydullaahi ibni cumar ibni xafsin ibni cumar ibni khadaab can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara annahu qaala wuxuu yidhi itakhada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama khaataman min wariqin cabdulaahi bni cumar wuxuu leeyahay itakhada wuxuu samaystay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu samaystay khaataman faraati ama fargashi buu samaystay oo min wariqin ay min fidatin fida ka ahaaday faraati fida laga sameeyey buu nebigu samaystay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi fa kaana wuxuu ahaa fii yadihi gacantiisa ayuu ku sugnaa uma kaana wuxuu ahaa fii yaddi abi bakar uma kaana wuxuu ahaa fii yaddi abi bakarin markii nebiga la oobsadayna gacanta abubakar buu khaatamkaasi iyo fargashigaasi uu ku sugnaa wa fii yaddi cumara wa kaana wuxuu ahaa fii yaddi cumara cumar gacantiisu ku jiray markii cumar ibnu khadaab uu ahaa khaliifka muslimiinta iyo bulshada muslimiinta midka hogaaminaya uma kaana wuxuu ahaa fii yaddi cumaana cumaan ibnu cafaan gacantiisa radia allaahu canhum dhammaantood ilaahay ha ka raali noqdee cusmaan ibnu cafaan gacantiisuu ku jiray markii dambe xataa waqaca ilaa uu ku dhacay fii bi'ri ariisin ceelka bi'ri ariis la yidhaahdo fii bi'ri ariisin in la tanwiiniyo ama fii bi'ri arisa la yidhaahdo labadaba waa ku bannaanta xataa waqaca ilaa uu ku dhacay fii bi'ri ariisin ceelka bi'ri ariis la yidhaahdo naqshuhu naqshuhu kaatunka naqshadiisu waxay ahayd muxamadu rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam naqshadda waxaa lagu nashqadeeyey ee markaa ku qoran ee lagu xardhay waxay ahayd muxamedu rasuululahi sal alla aleh wasalam xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu libaas mujaladka tobnaad imaamu muslimna boqol konton iyo lix raqamka ah isla kitaabu libaas bay ku warinayaan kaatunka iyo faraatiga uu nebigu sal alla aleh wasalam uu samaystay ujeeddada iyo danta uu u samaystayna axaadiistii horeynu ku soo marno markii la yidhi boqorrada acaajimtu ma akhriyaan warqad aan shaambadaysnayn oo moori iyo tiimbare aanu ku oolin ayuu nebigu samaystay markii nebiga la oofsadayna waxaa uga dembeeyey abubakar baa uga dembeeyey oo yacni kaatunkaa moori ka dhigi jiray cumar baa uga dembeeyey cusmaan baa uga dambeeyey sanadkii lixaad ee yani khilaafada khilaafadiisa yani sanadkii lixaad cusmaan ibnu cafaan ayuu mucayqiib oo baytulmaalka uga wakiil ahaabuu wuxuu yidhi ii soo qaadoo ii keen kaatunkii ii keen aan wax ku shaambadeeye ceel bi'ri aris la yidhaahdo dushiisuu markaa ku sugnaa buu markaa kaga dhacay ma cumaan buu kaga dhacay mise mucayqiib buu kaga dhacay labadaba riwaayaduhu way tilmaamayaan waxaynu isku waafajinaynaa haddii la yidhaahdo cumaan buu kaga dhacayna cumaan isagaa markaa wax ku shaambadaynayo amarka lahaa idaafada iyo tiirinta loo tiirinayaana waa majaas haddii la yidhahdo mucayqiib buu kaga dhacayna mucayqiib waa ninkii hayay ee gacanta yani markaa ku hayey bi'ri arisna wuxuu ahaa nin yahuudiya uu lahaa cusmaan baa muslimiinta u iibiyey ceelka noocaas ah qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi ana اnabiya sala اllah alيh wasalam kana yatakhatamu fii yamiinihi wuxuu baabu yahay wixii ku yimid nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kaatunkiisa iyo faraatigiisa inuu gacanta midig uu gashan jiray meeshuu ka gelin jiray way inoo iman doontaa yacnii sagaal xadiis baana ku sugan baabkan qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana muxamed ibnu sahl ibnu caskar albaqdaadi wcabdulaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi qaala ahbaranaa yaxya bnu xasaan xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal ataymi can shariiki bni cabdilaahi bni abi namirin can ibraahim bni cabdilaahi bni xunaynin can abiihi cabdilaahi bni xunaynin can caliy bni abi aalibin radia allahu canh annahu qaala wuxuu yidhi cali bn abi aalib ana nebiya sala allah aleh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yalbasu mid xidhu ahaa nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayh khaatamahu faraatigiisa ama fargashigiisa fii yamiinihi midigtiisu ku xihanaya nebigu sala allah aleh wasalam ayb faryarada midig ayuu gelinayay faryarada midig ayuu gelinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaaya muslimna waa inoo iman doontaayo faryarada bidix buu gelinaya xadaana muxamed ibnu yaxya qaala xadaana axmed ibnu saalix almisri xadaana cabdulaahi bnu wahab almisri mowlaahum alqurashi can sulaymaan bni bilaal ataymi can shariik bni cabdilaahi bni abi namirin naxwahu ay naxwa xadiisi alawal qaala xadaana axmed ibnu maniic albaqawi xadaana yaziid ibni haaruun can xamaad ibni salma qaal wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay ibna abi raaficin ibna abi raafic baan arkay yatakhatamu isagoo faraatigii iyo fargashigii ku xidhanaya fii yamiinihi midigtiisa fa sa'altuhu markaasaan weydiiyey ibna abi raaficna waa cabdiraxmaan ibn abi raafic fa sa'altuhu waan weydiiyo waan su'aalay can dalik arrinkaasaan su'aalay oo waxaan idhi dadka kale bidixday ku xidhanayaane faraatigaaga iyo fargashigaaga adigu maxaad midigta ugu xihanaysa faqaala wuxuu ra'aytu waxaan arkay cabdulaahi bnu jacfarin cabdulaahi bnu jacfar baan arkay bn abi aalib yatakhatamu isagoo ku xidhanaya faraatigiisa fii yamiinihi midigtiisa wa qaala cabdulaahi bnu jacfarin wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal alla rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatakhatamu mid ku xidha faraatigiisa yani markaa fii yamiinihi midigtiisa xadiiskanna imaamu tirmidi baa warinaya maxamed ibnu ismaaciil albukhaari baan weydiiyey wuxuu yidhi hada asaxu shayin ruwiya fi hada albaab ibnu maaja nasa'i fi sunani اlkubra imaamu axmed fi musnadihi wabni abi shayba fi lmusanaf wabni abi caasim fi alaaxaadi walmasani sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay mukhtasaru shamaa'il almuxamadiya toddobaatan iyo siddeed raqamka ah irwaa ulqaliilkana yacni saddex boqol iyo labo ilaa saddex boqol iyo saddex waana xadiis saxiix qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana yaxya ibnu muusa qaala xadaana cabdulaahi bnu numayr xadaana ibraahim ibnu lfadli can cabdilaahi bni muxamed bni caqiilin cabdulahi bni muxamed bni caqiil waa mukhtalafun fiihi can cabdilaahi bni jacfarin annahu yani cabdulaahi bnu jacfar kaana wuxuu yatakhatama yani faraatigiisa gashada fii yamiinihi midigtiisa mid geliya ayuu ah riwaayadii horeana marka u markhaati kacaysa yanii xadiisku waa saxiixun bishawaahidihi almutaqadima xadaana abulkhadaab waa siyaadi ibnu yaxya qaala xadaana cabdulaahi ibnu maymuun cabdulaahi ibnu maymuun ibnu daa'uud alqadaax yacni waa munkaru alxadiis bal waa matruuk can jacfar ibni muxamedin jacfar yani markaa saadiq ninkii loo yaqaanay wey yani can abiihi yani jacfar abihiina waa moxamed albaqir can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allah aleyh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yatakhatamu yacni fargashigiisa mid gashada kaatunkiisa ayuu ayuuhaa fii yamiinihi midigtiisa dhexdeeda ayuu gelinayay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiistani marka waa isku macno waa iska dulmaraynaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu xumayd araasi maxamed ibnu xumayd araasi shaykhu lmusanif waa nin daciifa xadaana jariir ibni cabdilxamiid can muxamed ibni isxaaq maxamed ibnu isxaaq ibni yasaar saaxibu lmaqaasi waa mudallis can salti ibni cabdillaah salti ibni cabdillaahi ibni nowfal ibni xaaris waa nin ahlubeytka ah waa maqbuul qaal wuxuu yidhi kaana bni cabaasin cabdilaahi bni cabaas wuxuu a yatakhatamu fargashigiisa mid gashada faraatigiisa wuxuu gashan jiray fii yamiinihi midigtiisa ayuu gashan jiray walaa ikhaaluhu una malayn maayo ilaa qaala inuu yidhi mooye wax kale u malayn maayo kaana rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatakhatamu faraatigiisa mid gashada fii yamiinihi midigtiisa mid kaatunka iyo faraatiga gashada ayuu ah macnaha xadiisku qaybta koowaadi waa mowquuf oo waa cabdulaahi bnu cabbaas ficilkiisii cabdulaahi bnu cabbaasna u malayn maayo buu yidhi inuu ficilka nebi maxamed uu ka sheegay mooyaane wax kale u malayn maayo xadiiska waa xasan waxaa warinaya tirmidi baa sanad yani markaa maxamed ibnu raasi uu ku jiro ku warinaya iyo abu daa'uud abu shaykh fii sal allah aleh wasalam xasanahu lalbaniyu raximah llahu tacaala fi lirwa mujaladka saddexaad ilaa raqamka ah mukhtasaru shamaa'il lmuxamadiyana wuxuu ku saxiix yeelay raqamka siddeetanaad qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana ibn abi cumar waa maxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani xadaana sufyaan ibnu cuyayna sufyaankanina waa sufyaan ibnu cuyayna siddeed iyo toban sano arday u ahaa can ibn bni muusa can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara ana nebiya sala allah aleh wasalam nebigu itakhada wuxuu samaystay khaataman min fida faraati ama kaatuun ama fargashi fido iyo qalin laga sameeyey wuu samaystay nebigu sal allah aleh wasalam wa jacala fasahu faskiisana wuxuu ka yeelay mimaa yali kafahu dhanka kafkiisa iyo baabacada xigta soo ma koraysiinno faska yacni saan hoos buu xejiyey dhanka baabacada wayna sugan tahay oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim korna waa marsan jireen hoosna waa marsan jireen waa masale iska waasax wa jacala fasahu kaatunka faskiisii wuxuu ka yeelay mimaa yeli kafahu dhanka baabacadiisa iyo calaacashiisa xigta wa naqasha fiihi wuxuuna ku naqshadeeyey muxamadu rasuululahi sal alla aleh wasalam waxyaabaha lagu xardhay ee lagu naqshadeeyey wuxuu ahaa muxamedu rasuulullah naha wuxuu nebigu ummadda ka reebay an yanqusha axadun calay yani ruux inuu naqshadaysto oo koobi in laga sameeyo oo naqshadiisaasoo kale nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa uu ku xardhay in markaa la sameeyo wa huwa aladii kii weeye saqada ka dhacay min mucayqiibin mucayqiib saxaabiga la yidhaahdo ayuu fii bi'ri ariisin ceelka bi'ri ariis la yidhaahdo kaga dhacay ataynu riwaayadii hore ku soo marnayo cumaan ibnu cafaan baa u yeeray oo yidhi kaatunkii iyo faraatigii iyo moorigii iikeen latiimbara iyo wuxuu ahaa shaabad wax lagu shaambaday ceelka dushiisa isagoo fadhiyu markas wax ugu shaambadee wuu kaga dhacay marka riwaayaadka qaarkood marna waxay u tirinayaan cumaan ibnu cafaan buu kaga dhacay marna waxay u tirinayaan huwa aladii saqada min mucayiibin fii biri ariis mucayiib fii bi'ri ariis midkii kaga dhacay aad baa ceelkii uu ugu dadaalay inuu cusmaan ibnu cafaan biyihii baa la gooyey ceelkii baa laga dhuray kaatunkii nebiga salawatullahi wasalam caleyh in la helo lama helin laguma guulaysta maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala hadduu shay iraadeeyo oo u qadaro ilaahay subxaana wa tacaala gooyo qadartii ilaahay subxaana wa tacaala wax khilaafsani koonkan kama dhici karaan ilaahay wuxuu jaangooyey faraatiga nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo aasaarta nebi maxamed hadday dharkiisii tahay iyo hadday kabihiisii tahay iyo hadday tahay timihiisiiba wakhti yacni marka ay dhammaadaan oo dabar go'aan buu ilaahay subxana wa tacaala ugu talagalay waa la waayey marka aad marka cusmaan ibnu cafaan yani markaa uga murgay qaala alimaam raximah allahu tacaala xadaana qutaybatu bnu saciidin abu raja albaqlaani xadaana xaatim ibnu ismaaciil can jacfar ibni muxamedi can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana alxasanu waalxusayn xasan iyo xusein waxay ahaayeen yatakhatamaani kuwii faraatigooda iyo fargashigooda gashada fii yasaarihimaa bidixdooday gelin jireen bidixda in la geliyana xadiiskani waa saxiixun yani markaa mawquuf oo sida shamaail muxamadiya marka uu ku tilmaamayo mukhtasarka siddeetan iyo laba raqamka wuxuuna leeyahay shaahid yani u markhaati kacayo cinda abi daa'uud cabdulaahi bni cumar waxaa ka sugan inuu bidixda yani faryarada bidix inuu gelin jiray kaatunka inuu gelin jiray sidoo kale cinda muslim anas ibni maalik sidaynu gadaal ka faahfaahin doonno xadiiskaasaa u markhaati kiciya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu cabdiraxmaan addaarami alimaam addarimi xadaana muxamed ibnu ciisa ibnu dabac xadaana cabaad ibnu اlcawaam yani akhraja xadiisahu asxaabu اlkutub الsita can saciid bni abi caruuba can qataadata bni dicaamata asaduusi can anas bni malikin anahu qaala yani wuxuu anas ibni maalik uu yidhi annahu sala allahu calayh wasalam nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kaana wuxuu aha yatakhatamu yacnii faraatigiisa mid gashadoo ku xirtuu ahaa fii yamiinihi midigtiisu gelin jiray ayb anas waxaa kalo ka sugan bidixda inuu gelin jiray qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibn cubayd almuxaaribi xadaana cabdilcasiis bn abi xaasimin can muusa ibni musa ibn ibnu cuqba saaxibu اlmaqaasi baa loo yaqaana culumtan siyarka iyo duulaanadii nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh ku saabsan ninka loogu noqdo ahaa imaamu malik iyo imaamu shaafici iyo aad bay u ammaaneen muusa ibnu cuqba maqaasidiisa can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara qaale wuxuu yidhi itakhada rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu samaystay khaataman faraati buu samaystay oo min dahabin dahab ah kii hore muxuu ahaa fido iyo qalin buu ahaa fakaana wuxuu ahaa nebigu yalbasuhu midkii xidha fii yamiinihi midigtiisa mid gashadu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fatakhada annaasu dadkiibaa waxay samaysteen khawaatima min dahabin faraatiyaal iyo kaatunno dahabaa dadkii soo samaysteen macnaha iqtidaa'an lilnabiyi sal alla aleh waslem nebiga iyagoo ku dayanaya fa daraxahu sala allah aleh nebigu waa tuuray kaatunkii wa qaala wuxuu yidhi laa albasuhu abadan yacnii weligay xidhan maayo dib u labisan maayo kaatun dahaba dib u xidhan maayo yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh oo bimacnaa nahyigii ragga dahabka iyo xariirta laga reebay ayaa soo arooray nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh afcaal iyo aqwaal buu ummadda wuxuu gu tashriicinayay ugu jidaynayey ficil bu ku tusoo intuu iska bixiyey buu tuuray dib u xidhan maayo fa daraxa annaasu dadkiibaa waxay tuureen khawaatiimahum faraatiyadoodii iyo kaatumadoodii fargashigoodii bay tuureen xadiiskuna waa fii saxiixayn bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ayaa warinaya khulaasadu waxay noqonaysaa baabkan axaadiistu qaybe waxay tilmaamaysaa nebigu faraatiga wuxuu ku xidhan jiray midigta qaybina waxay tilmaamaysaa nebigu faraatiga wuxuu ku xidhan jiray bidixda saxaabadii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo jiilkii nebi moxamed uu barbaarinayay ceelka saafiga ah ka waraabinayay iyo ardaydiisiina fahan ahaan way isku khilaafeen oo kuwa midigta ku xirta iyo kuwa bidixda ku xirta labadaba way yeesheen abu daauud wuxuu fii sunani ku warinaya xadiiska aynu raqamkiisa soo tilmaamin min xadiisi ibni cumar ana nebiya sal alla aleh wasalam kaana yatakatamu fii yasaarihi wa kaana fasuhu fii baatini kafihi nebigu salawatullahi wasalam caleyh bidixdiisa ayuu ku xidhan jiray faskana wuxuu marin jiray xagga baabacada iyo calaacasha xigta ayuu marin jiray imaamu muslim fii saxiixii wuxuu ku warinaya min xadiisi anas ibni maalik kaana khaatamu nebiyi sal alla aleh wasalam fii haadihi faraatigii nebi maxamed wuxuu ku sugnaa fii haadihi middan wa ashaara wuxuu ishaaray ila alkhinsari faryarada oo min yadihi lyusra gacantiisa bidix ah xaguu gelinayay faryarada gacanta bidix ayib xukunku muxuu noqonayaa marka innaga hadda xaakaatumka inooga dhigan maxay saacadda saacadda marka ninna bidixda ku xidho ninna midigta ku xidho xukunku muxuu noqonaya alimaam nawowi raximah اllahu tacaala fii sharxi saxiixi muslim mujaladka sagaalaad lixdan wuxuu yidhi ama alxukmu fi lmas'alati faajmacuu cala jawaasi takhatumi fi lyamiini wa cala jawaasi alyasaar culimmadu waxay isku waafaqeen oo aanay isku maandhaafin inay bannaan tahay midig iyo bidixiba in kaatunkii iyo faraatigii lagu xidho walaa karaahata fii waaxidatin minha wax karaaha oo ay necbaysteen labadooda mid ka mida bidix iyo midig in lagu xidho saacad faraatigii lagu xidho saacaddayn uga qiyaas qaadanaynay laakiin wakhtalafuu waxay isku khilaafeen ayatuhumaa afdal way banaantahay tahay way isku waafaqeen laakiin midig in lagu xidho iyo bidix in lagu xidho teebaa fadli badan ayay isku yani markaa eh, isku khilaafeen markaasuu wuxuu yidhi fayatakhatamu kaiirun min asalafi fi lyumna wa kaiirun fi lyasaari in badanoo salafka ka mid ihii faraatigooda waxay geshanayeen midigta qayb badanoo salafka ka waxay geshanayeen bidixda ayay geshanayeen markuu warkii soo waday buu yidhi wastaxaba maalikun alyasaar imaamu maali maalikiyadu waxay yidhahdeen bidixda ayaa sunno ah waxay yidhaahdeen midigtaa sunno ahoo ayadaa karaamadii iyo tashriifkii kaatunkan la qaadanaya waa min baabi tashriif min baabi tashriifna maxaynu isku ogeyn yaa shaqadeeda midig baa iskale baynu isku ogeyn shaaficiyana halkaasay kala sarbaxday ayib ibnu cabdilbar fi tamhiid wuxuu ku leeyay mujaladka toddobiyo tobnaad boqoliyo wuxuu ku leeyay wa ama atakhatmu fi lyamiini wa fi lyasaari yacni ma fi dalika alaahaaru can اnabiyi sal allah aleh wasalam can asxaabihi wuxuu yidhi waxaa weeye waa waxay isku khilaafeen aasaartu nebiga ka sugnaatay iyo wa can asxaabihi min bacdihi wadalika maxmuulu cinda ahli اlcilmi alibaaxa ahlucilmiga agtooda waxaa lagu xambaarayaa inay bannaan tahay yani markaa midig iyo bidix kii lagu xidhanayo khadiib albaqdaadi wuxuu ku warinaya fi ljaamici liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic wuxuu ku warinaya wakulu dalika mubaaxun fa ayatihimaa facala lam yakun bihi ba'sun tii uu sameeyaba dhib maleh irwaau lqaliilka mujaladka saddexaad sheekh albaani wuxuu ku yidhi waqad ikhtalafa alculamaa'u fi tawfiiqi bayna hadihi alaxaadiisi calaa aqwaalin dakaraha alxaafidu fi lfatxi ilbaari mujaladka tobnaad kaasuu wuxuu yidhi waraajixu cindii agtayda waxaa raajixa jawaasu lmrayni labada arrimoodba bidix iyo midig in lagu xidhaaba inay bannaan tahay waalafdalu wuxuu yidhi attakhatumu bilyamiini wallahu aclam ayb waxaynu ogaanay marka inaanay dhib lahayn saacadda midig iyo bidix yani markaa kaatunkii mar hadii nabigu labadaba uu ku xidhay saacaddiina bidix iyo midigba inaanay dhib lahayn qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii sifati sayfi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam seeftii nebi maxamed sidee soo sheekeeyey nebi maxamed timihiisii waxaa lagaaga soo sheekeeyey dharkiisii waxaa lagaaga soo sheekeeyey yanii muuqaalkiisii iyo shakligiisii abuurka ahaa hadda seeftiisii baa lagu tilmaamay yani waxaad dareemaysaa diqada sunnada nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh sida saxaabadu ridwaanullahi caleyhim u ilaaliyeen qur-aanka sida ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta qalbigooda ugu xifdiyey ayaa sunnada nebi moxamedna salawatu ullahi wasalaamu caleyh rag ilaahay ugu ilaaliyey xadaana moxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana wahb ibnu jariir xadaana abi jariir bn abi xaasim can qataadata bni dicaamata saduusi can anas ibni malikin anahu qaala wuxuu yihi kaanat waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuuli lahi sal alla aleh min fida qabiicada waxaa la yidhaahdaa meesha la qabsado meesha dambe ee yacni seefta la qabsado ee galka loo sameeyo kaana waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuulilahi sal alla aleh wasalam seefta nabiga gadaasheeda meesha la qabsanaya waxay ahayd min fidatin fido iyo qalin bay ka samaysnayd ayib adinka idinka arkayoo hadda miinshaaraha iyo waxa lagu jarjaro gadaashooda maxaa la geliyaa qori baa la geliyaa meel gacanta yani lagu qabsado ayaa loo sameeya maxaa ladhahaa daab daabka waa gudinta <laughs> ayb daabkaas marka xagga dambe la gelinayo meesha gacanqabsiga ah nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayh seeftiisa meesha gacanqabsiga gadaal la qabsanaya yacni waxay ahayd min fidatin qalin bay ka samaysnayd qalin bay ka samaysnaydoo bir bay ahayd tirmidi baa xadiiska warinaya iyo abu daa'uud ayaa warinaya waana xadiis saxiixa oo irwaa lqaliil fi takhriiji axaadiisi manaari sabiil iyo saxiixi sunani abi daa'uud raqamka sidoo kale imam daarimi baa soo saaray xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana mucaad ibnu hishaam xadaanii abi waa hishaam ibnu cabdilaahi addistiwaa'i can qataadata bnu dicaamata asaduusi can saciid bni abiاlxasan albasri qaala wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam sayfta nebi maxamed yacni meesha gadaasheeda ee gacanqabsiga ahayd min fidatin fido ayay ahayd waana xadiiskii hore ayuu markaa inooyani u markhaati kacayo kan waxa weeye waa mursal waa mursalo saxaabigii baa meesha ka maqan laakiin matnigiisu wuxuu leeyahay xadiiskii hore u markhaati kacaya abu daawuud waa fii sunani ku soo saaray nasaa'ina mujaladka sideedaad saxaxu alalbaaniyu raximah اllahu tacala fii saxiixi sunani abi daawuud qal اlimaamu raximah اllahu tacala xadaana abu jacfar muxamed ibnu sadraan albasri qala xadaana daalib ibn xujayrin can huud huwa bni cabdillaahi bni saciidin ninkan dacfi baa ku jira can jaddihi yani awowgii wuxuu ka warinayaa qaala wuxuu yidhi dakhala rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu galay makata maka ayuu galay yowma alfatxi sanadkii furitaanka sanadkii sideedaad markuu maka furanayay nebigu maka ayuu galay wa calaa sayfihi seeftiisa dushiisana waxaa ahaa dahabun wa fidatun seeftiisu waxay ka samaysnayd dahab iyo fiday ka samaysnayd fidadu waa sax laakiin seefta nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caley dahab kuma jirin qaala daalibun wuxuu yidhi fasa'altuhu waan weydiiyey can ilfidati fidadii baan weydiiyey fidadu xaggee kaga taallay qaybtee bay seefta kaga jirtay baan weydiiyey qaala wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi seefta xaggeeda dambe ee gacanqabsiga gacanta lagu qabsado fidatun fida ayay ahayd intaas waxay waafaqsan tahay maxay riwaayadii hore ee inoo soo hormartay bay waafaqsanta laakiin seefta nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi waxa laga sameeyey ama qaybteeda dambaa dahab ku jiray ayadu ma sugna oo waa daciif dacfi baa ku jira ninka lagu daciifinayaana waa ninka huud ayaa lagu daciifinaya xadiiskuna waa daciifo dacafahu alalbaaniyu fi lirwa mujalladka saddexaad saddex iyo lix wa fii mukhtasari shamaa'il almuxamadiya raqamka siddeetan iyo labo ayaa lagu daciifiyey maxaa saxa waxaa saxa seefta nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inaanay dahabi aanu ku jirin alimaamu dahabi raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa daalib ibnu xujayrin yani markuu u turjumaynayo haadihi riwaaya munkara riwaayadan uu wariyey waa riwaayo munkara wamaa calimna fii xilyati sayfi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam dahaban seeftii iyo biladii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu kumaanan ogayn wax dahaba oo ku jira kumaanan ogayn ayuu yidhaahda maxaa saxiixoo sugan marka seeftu inteeda kalena dee bir caadiyay ahayd qaybteeda dambe ee halkan gacan qabsiga ee marka la rabo in wax lagu halgaado ama wax lagu dhuftana waxay ka samaysnayd fido iyo qalin bay ka samaysnayd amaa dahab dahab kuma jirin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana moxamed bnu shujaac albaqdaadi qal xadana abu cubayd alxadaad can cuثmaan ibni sacdi can ibni siriina qaal wuxuu yidhi sanactu sayfii seeftaydii baan samaystay buu yidhi calaa sayfi samurata ibnu jundub samura ibnu jundub seeftiisa oo kale anigoo markaa u ekaysiinaya ayaan samaystay samura ibnu jundub muxuu calaamsaday wuxuu yidhi wazacma wuxuu sheegay samuratu sheegay annahu sanaca sayfahu seeftiisa inuu sameeyey calaa sayfi rasuulilahi sal la aleh wasalam calaa shakli sayfi rasuulilahi sal alla aleh wasalam seeftii nebi maxamed qaabkii ay ahayd inuu u sameeyey ayuu sheegay mar haddii samuro ii sheegay seeftii nebi maxamed inay qaabka ahaydna tii nebi maxamed maadaama aanan helin aniguna waxaanu u ekaysiinaya maxay seefta samuraan u ekaysiinaya wa kaana wuxuu ahaa yani seeftaasina wuxuu ahaa xaniifiyan yani mid reer bani xaniifa loo nisbeeyey xaniifigii waxa weeye waa qabiilatu musaylama alkadaab ninkii la odhan jiray nebinimada sheegtay qabiiladiisii weeye oo waxay lahaayeen rag farsamo yaqaana oo seefaha aad u sameeyay lahaayeen marka waxaa la odhan jiray waa sayfu bani xaniifa ayaa la odhan jiray wazacama wuxuu sheegtay samuratu samura ibnu jundub baa wuxuu sheegtay annahu yani sanaca inuu sameeyey sayfahu seeftiisa calaa sayfi rasuulilahi sal alla aleh wasalam seeftii nebi maxamed yacni shakligeedii iyo qaabkeedii inuu sameeyey wa kaana wuxuu ahaa xaniifiyan wa kaana seeftaasi wuxuu ahaa xaniifiyan mid reer bani xaniifa yacni markaa loo nisbeeyey xagga sanacadeeda maxaa yeelay waa qabiilatun yacni macruufuuna lagu yaqaano bixusni sanca sanca wanaagsan iyo si fiican inay seefa u sameeyeen tirmidi baa wariyey wuuna daciif yeela xadiisko wuxuu yidhi hada xadiiun qariib laa nacrifuhu ila min hada alwajh shamaa'ilka iyo kitaabkiisa jaamica waxay ku kala duwan yihiin laba shay jaamicu tirmidi markuu marayo ragga dhammaantood wuu u wada tarjumeeyaa ninkii dacfi uu ku jiro laakiin shamaa'ilka wuu dareerinka kama hadlo ninka dacfiguu ku jiro sidoo kale xadiiska markuu jaamiciisa uu khulaasaynayo gebagabaynayo wuxuu ka hadlaa xadiiska xukunkiisa waa qariib waa saxiix waa xasan ayuu ka hadlaa laakiin kan xukunkiisa kama hadlo shamaa'ilka hada xadiisun qariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajhi waana daciifo irwaa'u lqaliilka mukhtasaru shamaa'il muxamadiyana raqamka halka waxaynu kaga soo baxnay seeftii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qaabkii ay ahayd baabu maa jaaa fii sifati dirci rasuuli illahi sal alla aleh wasalam dircii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu gashanayey qaabkii uu ahaa diraca waxaa la yidhahdaa waa cambuurka dagaalka maaha diracan hadda yani inagu curfi ahaan aynu naqaano inay dumarku qaataan waa halmad ama waa bir yacnii marka laysku toltolay oo sidii diracoo kale loo ekaysiiyey oo qofkan jidhkiisoo dhan uu gelinayo dagaalkii marka uu ka xidhanayo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabkanna waxaa ku sugan afar xadiis buu ku keenaya xadaana abu saciid waa cabdullaahi bnu saciid alashaj xadaana yunas ibnu bukayrin can muxamed ibni isxaaq ibnu yasaar saaxibu almaqaasi can yaxya ibni cabaad can cabdillaahi bni subayrin can abiih yani subayr bnu cawaam can jaddi awowgii buu ka warinayaa can cabdilaahi bni subayr can subayr bni cawaam radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa kaana cala nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa u sugnayd yowma uxudin maalinkii uxud dircaani laba diracoo dagaal baa u sugnaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa nahada wuu hinqaday oo wuu kacay nebigu ila sakrati dhagax xaggiisuu yani u kacay oo u istaagay meel dhagaxoo taag ah buu damcay nebigu inuu fuulo si uu u qooraansado oo u fiiriyo nimankii gaalada ahaa ciidankoodii fa nahada wuxuu u hinqaday nebigu ila sakrati dhagax falam yastadic maanu awoodin dhagaxii inuu koro fuulo maanu awoodin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa aqcada wuxuu fadhiisiiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh dalxa dalxa ibnu cubaydillaahi wuu fadhiisiiyey taxtahu hoostiisa wasacida nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa fuulay yani dalxuu ku istaagay markaasuu wuxuu fuulay dhagixii xaggiisiibuu u kor xata istawaa cala sakhrati ilaa dhagixii uu ka kor noqdayoo dhagixii uu fuulay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi samictu nebiya sal alla aleh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh awjaba dalxatu dalxa waa waajibsaday dalxe maanta jannaa u waajibtay maxaa yeelay haddii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuu saaciideeyey nebigu markuu damcay dhagixii inuu fuulo oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow yacnii anigaa ku bari gantaalaye aniga garbahayga ku istaag kadibna dhagaxa fuul markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi awjaba dalxa yacnii awjaba aljanna yacnii jannu waajibsaday ninka dalxa la yidhaahdo maxaa yeelay jannada ilaahay subxaana wa tacaala waxaa addoommaha mu'miniinta ilaahay ugu hibaynaya oo ay ku mutaysanayaan martiqaadka alle subxaana wa tacaala waa nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi amarkiisa inay qaataan oo wuxuu farayna ay la yimaadaan wuxuu ka reebayna ay ka tagaan naftiisana ay ka jeclaadaan naftooda iyo xoolahooda iyo maalkooda ay ka jeclaadaan oo mar walba nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh ay ka hormariyaan xadiiska imaamu tirmidi waxaa la warinaya sidoo kale abu shaykh fii akhlaaqi nebiyi sala allah aleh wasalam waana xadiis xasana sheekh naasir mishkaat lmasaabiix ayuu ku taxsiiniyey xadiiska iyo mukhtasaru shamaa'il lmuxamadiyi sal allah aleh wasalam qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ibn abi cumar alcadani waa moxamed ibnu yaxya qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali can yasiid ibni khasiifa can saa'ib ibni yasiidin ana rasuula llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay kaana calayhi waxaa dushiisa ahaa yowma uxudin maalintii uxud diracaani laba cambuur oo qad daahara ay qad jamaca uu kulmiyey baynahumaa dhexdooda laba cambuur oo uu iska dul gashaday ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalinkii uxud uu gashanaa waana xadiis saxiixa waxaa laga qaadanayaa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh cambuur bireedkan dagaalka inuu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh gashanayay waxaa kaloo laga qaadanayaa asbaabta nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu sababta uu qaadanayay inuu sababta uu qaadanayay asagoo ku kalsoon inuu ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka dhibtiisa alla uu ka dhowrayo ilaahayna u ballan qaaday wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa dhowrayo kaa ilaalinaya haddana nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu qaadanayaa yacni biakhdi alasbaab asbaabtii buu qaadanaya nebigu salawatullahi wasalaamu calayh marka isma diidana inaad isdawayso adigoo jiran oo xanuunsanaya haddaad dhakhtar u tagto oo isdawayso macnaheedu maaha tawakulkii inuu kaa lumay oo ilaahay subxaana wa tacaala tala saarashadiisii ay kaa luntay oo ilaahay aadan tala saaran ilahi wuxuu leeya wcala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ninkii daraqudni iyo bayhaqi waxay warinayaan nebiga salawatullahi wasalaamu calayh nin baa u yimi oo markaasuu wuxuu ku yidhi awrkayga miyaan dabradaa mise ilaahay baan tala saartaa nebigu wuxuu ku yidhi salawatullahi wasalaamu calayh awrkaagana dabro ilaahayna tala saaro wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray ee jaangooye lowxulmaxfuudka alla uu ku qoray sina u seegi maysa laakiin maxaa meesha yaalla asbaabta adigu qaado haddaad asbaabta qaadatana ilaahay subxaana wa tacaala asbaabta aad qaadataybaa waxay waafaqaysaa qadartii iyo ilaahay wuxuu jaangooyey ee laxulmaxfuudka uu ku qoray lidaalika nebigeen wuxuu leeyahy tadaawow cibaad allah walaa tatadaawow bixaraamin addoommada ilaahayow isdaweeya oo asbaabta qaata laakiin shay xaaraan ah ha isku dawaynina buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku waa xasan xasanahu alalbaaniyu fii mukhtasar shamaa'il raqamka saxiixu sunan abi daawuud wa bni maaja baabu maa jaءa fii sifati miqfari rasuuli اllaahi sala اllah aleyh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi koofiyad bireeddii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu gashanayey sifadeedu iyo tilmaanteedu qaabkeebuu ahaa xadaanaa qutaybata bnu saciidin abrajaء albaqlaani waa shaykhu اljamaaca maa cada ibni maaja ibni maaja isagu wuxuu kaga wariyaa biwaasida xadaanaa malik ibnu anas alasbuxi imaami daari اlhijra can ibni shihaab moxamed ibni muslim ibni shihaab aلzuhri can anas ibni malikin an nebiy sal اllah alيh wasalam nebigu dakhala wuxuu galay makata maka ayuu galay walxaal calayhi dushiisana miqfarun koofiyad bireed uu gashan yahay oo madaxiisa ay u gashan tahay faqiila lahu waxaa nebiga loo yidhi haada kani ibnu khadalin ibnu khadal weeye mutacalliqun yacni mid ku xidhan oo ka laadlaada weeye biastaari alkacbati kacbada tiirarkeeda ayuu ka laadlaadaa faqaala wuxuu yidhi dila hala dilo buu yidhi ninkaas nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ibnu khadal ninka la yidhaahdo cabdulcusa ayaa wakhtigii jaahiliyada la odhan jiray markuu islaamay baa waxaa loo bixiyey cabdillaah kadibna islaamnimadii markuu islaamay ka kabacdi buu ridoobay markuu ridoobayna yacnii nin ansaariya oo yacni markaa isaga addoon u ahaa haddii ilaahay ku ranya ayuu isagiina dilay marka wuxuu isku darsaday gaalnimo iyo jinaayo uu qof muslima uu dilay iyo aflagaado uu nebi maxamed salawaatuulahi wasalaamu caleyh uu geystay dhowr qofoo marka nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi fatxu maka markay dhacday sanadkii sideedaad dhambaalka iyo fariinta gaalada la gaadhsiinayaybaa waxay ahayd yacnii ruuxii islaamaa wuu nabadgelayaa ruuxii gurigiisa galaa wuu nabadgelayaa oo aan dagaalamin beydka iyo kacbada ruuxii galaa wuu nabadgelayaa abu sufyaanna maxaa loo sameeyey xoogaa yaroo suubisa isagana loo sameeyey man dakhala beyta abi sufyaan fa huwa aamin fiiri asiyaasa sharciya la yidhaahdaa maxay ku yeeli adiga waxba ku yeeli mayso haddiiba la yidhi qofka waxaa ku filan albaabka gurigiisa inuu xidho muxuu abu sufyaan uga baahan yahay uga baahan yahay waxba ugama hadii lay qofka waxaa ugu filan dhiiggiisa badbaadinaysa inuu kacbada u galo abu sufyaan muxuu uga baahan yahay waxba laakiin waxaa la yidhi cabbaas baa nebiga wuxuu ku yidhi abu sufyaan waa nin faan jeceloo uu faan jecel yahay waxuun ha loo yeelo markaasaa xoogaa suubisa man dakhala beyta abi sufyaan fa huwa aamin intaasaa loogu dara asiyaasa sharciya waaye marka marka taqaaliidda ummaddu ay leedahay ummadda islaamku wixii taqaaliida ay leedahay ee dhaqamaa ee ummadu ay leedahay yacnii bulshada muslimiintu iyo mabda'a nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh la yimi wixii diinta khilaafsan baa la taqyiirinayey diinta khilaafsan ayaa taqyiir iyo isbeddel lagu samaynayey amaa taqaaliiddooda iyo dhaqamadoodii ay lahaayeen islaamku waxba kama beddelin ugaasyadoodii boqoradoodii yacnii sidii tarkiibadii bulshadu ay isugu xidhnayd sidii uunbay islaamka u soo galeen nin la yidhi xilkaa lagaa qaaday ma jiro qaala alimaamu raximahullah xadiiska hore waxaa warinaya bukhaari ayaa fii mawaadica min saxiixi walimaamu muslim nasaa'i ibnu maaja yani ayaa qayrkood baa warinaya xadaana ciisa ibnu axmed qaala xadaana cabdulaahi bnu wahab almisri alqurashi mowlaahum xadaanii malik ibnu anas can ibni shihaabin can anas ibni malikin ana rasuula lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay dakhala wuxuu galay makata maka ayuu galay nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh caamal fatxi sanadkii furitaanka ayuu maka galay wa calaa ra'sihi nebiga madaxiisa dushiisana waxaa ahayd almiqfaru koofiyad bere duustay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaale wuxuu yidhi falammaa nasacahu markuu siibee koofiyaddii uu iska bixiyey jaa'ahu rajulu nin baa u yimi faqaala lahu wuxuu ku yidhi ibna khadalin ibna khadal ninka la yidhaahdo mutacalliqun wuxuu cuskan yahay wuxuu ka laadlaadaa biastaari alkacbati kacbada yacnii tiirarkeeda ayuu haystaa maxaa laga sameeyaa adiguna yacni nimankii afar qof oo aad tidhi yaan la badbaadinin filxilli waalxaram yaan lagu badbaadinin buu ka yahay maxaanu samaynaa saxaabadu go'aan iska gaarhi maayeen ilaa nebiga ay ula noqdaan faqaala nebigu wuxuu yidhi uqtuluuhu dila qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab baa wuxuu yidhi wabalaqanii waxaa i soo gaadhay anna rasuula llahi sal alla alih rasuulka ilaahay lam yakun yowmaidin maalinka inaannu ahayn muxriman mid xaj soo xarmaday oo xaj xidhay inaanu ahayn de meesha dagaal buu mark uu yimi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi kadibna fadxi iyo furashaa dhacday xaj iyo cumro toonna maanu soo xidhan oo axaadiista ay shaaficiyadu ay daliishadaan yacnii u daliishadaan ruuxa muslimka inay xalaal u tahay oo u bannaan tahay magaalada maka inuu galo biqayri ixraamin isagoo xaj iyo cumro toonna aanu xidhan haddii uu dan kale yacni markaa uu ka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii cimaamati rasuuli illahi sal alla aleh wasalam wuxuu baabayahay wixii ku yimi cimaamadii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa fiihi hamsatu axaadiis shan xadiis buu baabkan ku keeni doonaa xadaanaa muxamed ibnu bashaar waa bundaar wa cabdiraxmaan ibnu mahdi can xamaad ibnu salma xaa wa xadaanaa maxamuud ibnu qaylaan xadaanaa wakiic ibnu ljaraax ibnu maliix aru'aasi can xamaad ibnu salma can abi subayr waa maxamed ibni muslim ibnu tadrus can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxuu yidhi dakhala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa galay makata magaalada maka yowma alfatxi maalinkii furitaanka ee maka la furanayay wa calayhi nebiga dushiisana waxaa ahayd cimaamatun sawdaa cimaamad madow buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi madaxa ugu xidhnayd waxaa laga deliishanaya marka cimaamad madow in la qaadan karo maadaama nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xidhay oo aan haddii yacnii koox habowsan ama koox qalloocatay oo jidkii siraadulmustaqiimka ka luntay hadday xidhato wax sunnada nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku sugnaa inaan loo daynin iyaga loo dayna matala nimankan shiicadoo kale oo mashcaar ka dhigta inaan shiicada xidhata inaan markaa loo daynayn mar hadday shayga daliil min alkitaabi uu ku sugan yahay yacnii cidda qalloocanee markaa adeegsatay loo dayn maayo wuxuu ku daraa riwaayada muslim waxay ku dartaa qad arkhaa darafayha labadeeda dacalna uu laadlaadiyey garbaha dhexdooda uu ka laadlaadiyey laakiin cimaamadda darafiyadeeda uu laadlaadinaya sidan innagu hadda aynu u hullaabanno maaha innaga hadda saa u soo laadlaadinno oo qaybna xaggan ka tuurno qaybna xaggan ka tuurno maaha laakiin madaxuu ku wareejin jira wuu kawirayey markuu duubto faraqyada iyo dacanlada soo laadlaada ayaa garbaha dhexdooda ka dhacay xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya la warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ibn abi cumar ibn abi cumar man ibn abi cumar waa kuma maxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani sufyaankan daba taaganay marka waa kuma ya sufyaan ibnu cuyayna afsax allahu lisaanaka can musawir alwaraaq can jacfarin ibni camrin ibni xuraysin can abiihi camr ibni xurays waa saxaabi radi allahu canhu qaala wuxuu ra'aytu calaa ra'si rasuuli llahi sal allau aleyh wasalam nebi maxamed waxaan ku arkay suubanaha cimaamatan cimaamad baan ku arkay sawdaa'a cimaamad madow baan madaxii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh aan ku arkay iyadoo ay saaran tahay xadiiskuna waa saxiixoo imaamu muslim iyo abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo keyrkood baa warinaya mar haddii imaamu muslim lagu tilmaamayna takhriij uma baahnid yakfiika waxaa kugu filan in saxiixaynka loo tiiriyo ama mid ka mida loo tiiriyaa kugu filan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan wayuusuf ibnu ciisa qaala wuxuu yidhi xadaanaa wakiic ibnu jaraax can musaawir alwaraaq can jacfar ibni camr ibni xurays can abiihi camr ibni xuraysin ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu khadaba annaasa dadkuu u khudbeeyey nebigu walxaal calayhi dushiina sidana ay tahay cimaamatun sawdaa cimaamad madowna nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu sito ayadoo dushiisa cimaamad madow uu xidhan yahay buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khudbadii dadka u xadiiska imaamu muslim baa fii kitaabi alxaj ku warinaya raqamka ibnu maaja abu daa'uud iyo nasaa'ina way warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa haaruun ibnu isxaaq alhamdaani qaala xadaanaa yaxya ibnu muxamed almadani can cabdilcasiis ibni muxamed can cubaydillaahi بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ibni عمر anahu qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilah wuxuu ahaa idactama markuu cimaamatee cimaamad uu xidhanayo nebigu sadala wuu raaricinayey cimaamatahu cimaamadiisuu raaricinayey bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda ayuu ku raaricinayay nebigu sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idactama markuu cimaamadaystee uu cimaamad uu xidhanayo sadala wuu raaricinayay nebigu cimaamatahu cimaamadiisuu raaricinayay bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda xagga labada garab dhexdooda ayaa darafkii iyo dacalkii cimaamaddu oo u laalaadsamayey sax saasaan akhrinayba sooma kaana nebiyu sal alla aleh wasalam wuxuu ahaa idaa ctama yacnii markuu cimaamadanayo sadala uu raaricinayo cimaamatahu cimaamadiisa bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda idaa ctama wey qaala wuxuu yidhi naaficun mowla bni wa kaana ibnu cumara ibn cumarna wuxuu ahaa yafcalu dalika arrinkaa mid sameeya ibn cumar waxaa lagu yaqaanay aliqtidaa'u birasuuli illahi sal alla aleh wasalam dhaqan kasta oo nebi maxamed uu sameeyo xataa afcaasha caadiga ee basharinimadu ay keenayso ayuu nebiga kaga dayan jiray qaala cubaydulaahi wuxuu yidhi wara'aytu waxaan arkay alqaasim ibnu muxamed qaasim ibnu muxamed ibni abi bakr asidiiq radia allaahu canhu min fuqahaa'i sabca fuqahadii reer madiina toddobada ahaa buu ka mid ah iyo wa saliman saalim ibnu cabdilaahina yafcalaani dalika arrinkaa iyagoo samaynaya iyagoo cimaamadda markay madaxa ku kawirtaan garbahooda ka laadlaadinaya ayaan arkay ayaguna ibnu cumar bay kusii dayanayaan mar haddii la ka sugnaatay nebigay ku dayanayaan xadaanaa yuusuf ibnu ciisa qala xadaanaa wakiic ibnu jaraax xadaanaa abu sulaymaan wa huwa cabdiraxmaan ibnu alkhasiil can cikrima mowla bni cabaasin an ibni cabaas ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu khadaba annaasa dadku u khudbeeyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walxaal calayhi dushiisana ay tahay cimaamatun cimaamad yacni oo dasman yani markaas subaga leh dasmigu waxaa weeye waxaynu soo marnay riwaayaadkii hore riwaayad daciifa aynu ku soo marnay qinaaca waxa la yidhaahdo inuu markuu madaxa saliidda uu marsanayo inuu khirqo iyo calal uu iska xejin jiray waxay leeyihiin marka calalkaasaa wuxuu ku sameeyey maradu marka ay maro kale dul saaran tahay saliidna la mariyo kullay saliiddii baa gaadhaysa marka xoogaa saliid bay lahayd ama ma ahayn nebiga salawatullahi wasalaamu calayh madaxu marka uu xanuunayo ayuu mararka qaarkood markuu saliidda uu ku shubo ayuu cimaamadda ay gaadhayso khadaba annaasa dadkii buu nebigu u khudbeeyey walxaal calayhi dushiisana cimaamatun cimaamada ay ku sugan tahay dasmaa'u yacni markaa oo dufan u saaxiiba nusakhda qaarkoodna dasman bay qorayaan dasman ama dasmaa'u waana isku midun xadiiskan tirmidi baa warinaya sidoo kale shawaahiddiisa ayuu ku xoojiyey riwaayadano silsilada saxiixada raqamkaa ayuu sheekh naasir uu ku saxiix yeelay axaadiistan dhammaantood waxaynu ka qaadanaynaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh libaaskiisa iyo dharka uu xidhanayo inay ka mid ahayd cimaamaddu inay ka mid ahayd weliba cimaamad madow nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inuu isticmaalay waa marka waa suuro ka mida suurooyinkii iyo qaababkii ay nebiga ay ku arkeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxaa kaloo laga qaadanayaa wasaa'ilka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh dacwada uu ummadda uu ku gaadhsiin jiray inay khudbadu ay ka mid tahay inay khudbadu ka mid tahayo fariintan iyo dhambaalkan ilaahay subxaana wa tacaala nebiga khalqiga uu ugu soo dhiibay qaababka uu fariintaa ku gaadhsiinaya waxaa ka mid ahayd khudbada ka mid ahayd inuu u khudbeeyo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh baabu ma jaءa fi sifati izaari rasuuli اllahi sal اllah alيh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi hoosguntigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaabkii uu ahaa izaar waxa la yidhaha marada xagga hoose laga xidho shardi maaha inay macawis tahay shardina maaha inay tolan tahay hadday doonto go aad xagga hoose ku guntatayba ha ahaatee izaar baa la yidhaha qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana axmed ibnu maniica albaqawi qaala xadaana ismaaciil ibnu ibraahim waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam ismaaciil ibnu culaya ayaa loo yaqaan hooyadiisaa loo nisbeeye ismaaciil ibnu culaya shaafici waa laakiin waa ka ixtiraasi jiro wuxuu odhan jiray alladii yuqaalu ibnu culaya midkan la yidhaahdo ibnu culaya dadku ay ku sheegaan xadaana ayuub ibn abi tamiimata sakhtiyaani can xumayd ibni hilaal can abi burda ibn abi muusa alashcari can abiihi abu muusa alashcari wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi akhrajat lana waxay noo soo bixisay caaishatu radia allaahu canha maro ayay noo soo bixisay kisaaga waxaa la yidhaahdaa marada qaarka sare laga xidho ama go' ha ahaato ama buste ha ahaatay kisaa'an maro ayay noo soo bixisay mulabadan la karkaray marada markay dildilaacdo maxaa lagu sameeyaa kariin haddii afkeeda laysu geyn karana iyadoo afkeeduunbaa laysku tolaa haddaan afkeeda laysu geyn karina ruqacaa la saaraayo maro kalaa lagu karaa kisaa'an maro ayay noo soo saartay muula badan la karkaray iyo wa isaaran hoosgunti oo khaliidan adagoo qarale bay noo soo saartay fa waxay tidhi qubida waa la qibdoodo waa la oofsaday ruuxu rasuulillaahi sala allah aleh wasalam rasuulka ilaahay ruuxdiisi iyo naftiisii fii haadayni labadan baa lagu qabtay labadanaa lagu oofsaday caaisha waxay noo soo bixisay buu leeyahay labadaa maro marada qaarka sare lagu xidho oo karkaran iyo maro hoosta lagu guuntado adag oo qallafsan waxayna noo sheegtay nebi moxamed salawaatuullaahi wasalaamu caleyh labadaa in lagu oofsaday oo ruuxdiisii lagu qabtay wuxuu ku tusinayaa suhdiga iyo nebi moxamed salawaatuullaahi wasalaamu caleyh sida adduunyadu agtiisa aanay wax qiimaa uga lahayn imaamu muslim bukhaari iyo imaamu muslim abu daud tirmidi ibnu maaja imaam axmed fi musnadi wabnu sacd fi dabaqaat qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan xadaana abu daawuud adayaalasi sulaymaan ibnu jaaruud can shucbata ibn xajaaj alcataki can alashcas ibni sulaymin qaala wuxuu yidhi samictu cammatii eeddaday waxaan ka maqlay tuxadisu can cammiha adeerkeed iyadoo ka sheegaysa qaala inuu yidhi bayna gooro ana anigu amshi aan soconayo filmadiinati magaalada madiina dhexdeeda idaa waaba iyadoo insaanun khalfii waaba iyadoo insaan gadaashayda yacni markaa uu yahay igu soo kadiyey yaquulu xaaluu leeyahay irfac isaaraka hoos guntigaaga koruqaad maradaada koruqaad fa innahu rafciga iyo koruqaadidaas ayaa atqa ilaahay subxaanahu wa tacaala u cabsi badan wa abqaa ay wa abqaa lisawbika maradaadana yacnii iyadaa xagga baaqi ahaanshaha iyo intifaaca iyadaa ugu wanaagsan wa anqa baa riwaayaadka qaarkood noqonaya wa anqa iyadaa ugu nadiifsan oo ugu dahiran waaye markaan faidaa huwa waaba iyadoo rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay uu yahay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inamaa hiya burdatun malxaa'u inamaa hiya in kale maahee burdatun go' weeye malxaa'u yacni markaa midabkiisu madow iyo caddaan uu isugu jiro malxaaga waxaa la yidhaahdaa waa madow yacni markaa uu caddaan uu ku jiro saxaabiguna waa ku cudur daaranayaa wuxuu leeyahy maradani waa maro iska caadiya waa maryihii reer baadiyuhu ay gashan jireenoo maro hadda kibir iyo khuyala iyo isla weyni midna ay ku jirto maaha cudurdaar buu ka dhiganaya qaala nebigu wuxuu idhi amaa laka fiya uswatun miyaan ku dayasho iigu kaa sugnayn inaad igu dayato fa nadartu waan eegay fa idaa isaaruhu waaba iyadoo hoos guntigiisu ilaa nisfi saaqayhi labadiisa dhudhun labadiisa shansho barhtankooda maradu ay u joogto saxaabigii inuu cudur daartuu damcay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi war qiimo badan buu u sheegoo wuxuu yidhi irfac izaaraka fa innahu atqaa wa abqaa marada oo aad koru qaaddo oo dhudhunka iyo bartankiisa aad geyso kubka bartankiisa aad geyso ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u cabsi badan maxaa yeele waa amarkiisiioo la qaata iyadaa xagga marada baaqinimadeedana iyadaa yani markaa iyo jiritaankeedana u wanaagsan markaasaa saxaabigii cudurdaarto wuxuu yidhi waa maro iska caadiya waa burdatun malxaa maro yacni madow iyo caddaan isugu jira go' iska caadiya oo kibir iyo khuyala iyo islaweyni iyo faan iyo faajeertan midna aanay yani ka muuqan wey warkiisii waa la soo afjaro waxaa la yidhi amaa laka fiya uswatun warka joojiyo kudayasho ma iigu kaa sugnaatay miyaana iigu kaa sugnayn fa nadartu faida isaaruhu ilaa nisfi saaqayhi nebigaan fiiriyey mise maradiisu waxay joogtaa labadiisa dhudhun bartankeeda ayay joogtaa xadiiskuna waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi bayhaqi iyo imaam axmed abushaykh fi akhlaaqi nebiy sal alla aleh wasalam sheekh naasirna saxiixadaa ayuu ku saxiix yeelay kun afar raqamka xadaana suwayd ibnu nasr qaala xadaana cabdulaahi bnu mubaarak can muusa ibni cubayda can iyaas bni salmta ibn alakwac can abihi salama ibn alakwac qaala wuxuu yidhi kaana cusmaan ibnu cafaan wuxuu aha yatasiru mid guntada ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa dhudhunbarhtankooda ayuu hoos guntigiisa u gaadhsiin jiray wa qaala wuxuu yidhi haakadaa kaanat sidaasay ahayd isratu saaxibii saaxiibkay yacnii hoos guntigiisu halkaasuu joogay yacni wuxuu ujeedaa annabiya sal alla aleh wasalam nebigu u jeeda waa xadiid saxiixa ah. callaama axmed maxamed shaakir fii tacliiqihi sunan tirmidi siduu ku tilmaamay mujalladka labaad saddex boqoliyo konton sidoo kale abushaykh fii akhlaaqi nebiyi sal alla aleh wasalam qaybtan marfuucaana waxaa saxiix yeelay sheekh naasir fii mukhtasar ashamaa'il walmishkaatu almasaabiix afarkun saddex boqoliyo soddon iyo labo raqamka xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaymin can abi isxaaq asabiici can muslim ibni nadiirin can xudayfa ibn lyamaan qaala wuxuu yidhi ahada rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu qabtay bicadalati saaqii dhudhunkayga muruqiisa ayuu qabtay cadaladu waa halkaa dhudhunka ama shanshada muruqeeda ow saaqihii ama dhudhunkiisuu qabtay faqaala wuxuu yidhi haadaa mawdicu lizaari waa kan booska hoosguntiga iyo marada hoose loogu talagalay meesheedu waa halka fa in abayta haddaad diiddo halkaa inaad ka hoosaysiiso mooye wax kale aad diiddo falaa xaqa xaq kuma leh xaq uguma sugnaanin lil isaari hoosguntigii filkacabayni labada canqa wixii ka hooseeya ama dhudhunka yacni bartankiisa marada gaadhsii haddaad ka maarmi weydana labada canqow halkaa laftaa labada kuraamood ama oday kacabaadista meesha ay yidhaahdaan labadaa gaadhsii amaa wixii ka hooseeya nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh falaa xaqa lilisaari fi lkacbayn labada canqa wixii ka hooseeya maradu xaq kuma leh ayuu rasuulku yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh isbaalka iyo marada oo la raariciyaa waxa weeye waa kabiira min alkabaa'ir ardayda meesha fadhidaana waa ka dheragsan tahay taas kitaabu lkabaa'ir baynu warkeeda ku soo faahfaahin arday waxaa l waxaa ugu daran waxaa waa soo dhaafna tirmidi baa warinaya fii jaamicihi ibnu maajana fii sunanihi waannasaa'i sidoo kale imaam axmed fii musnadihi sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelay saxiixada mar kale wuxuu ku saxiix yeelay mukhtasar shamaa'il maxamediya raqamka baabkan saddex xadiis buu ku keenayaa kama gaaro wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab acla wabillahi towfiq